alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rabi shrax lii sadrii wysir lii amrii waxlul cugdaة min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu ku guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay nawaasikda siiba qeybta ah maa yansib اlsma wa yarfacu اlkhabra markaa waxaynu ku guda jirnay haddee adawaadkaa la fudaydiyo oo takfiifu ku yimaado may camal falayaan mise ma falayaan markaa in buu sheekhu u horreysiiyey intii waa imaalna ku banaan ihmaalna ku banaan laakin waxaa raajix ahaa ihmaalka soo ma laakinana iyadu waa ma camal fasho annana way camal fashaa inay camal fasho ayaa waajiba ismigeedu saddex shardi buu lahaa khabarkeeduna hal shardi buu lahaa markaa waxaan ka qaadanay kaanti wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa amaa kaan an fa tacmalu way camal fali hiya kaanti wayaqilu waxaana yaraan dikru smihaa ka anta ismigeeda ismigaa sheegisteeda ayaa yaraan wayufsalu waa la sooci alficlu ficilka waa la sooci minhaa ka anta xaggeega ayaa laga sooci bilamlam baana lagaga sooci idaa kaana alficlu mudaarican ficilku hadduu mudaaric yahay lam baa lagaga sooci waqad wabiqad qad ayaa lagaga sooci idaa kaana alficlu maadiya ficilku haddii uu maadi yahayna qad haddee takfiifu ku yimaado kaannaba ahayd haddee kaan la yidhaahdo horta way camal falaysaa ko oo inay camal fashaa waa waajib sidii antu inay camal fashaaba waajib u ahayd waa arinta labaad ismigeeda in la sheego ayaa ka fara badan iyada anta iyada ismigeeda in badan lama sheegi jiray soo ma ismigeeda keliya anta waxaa la sheegi jiray daruurta shicirkade isagoo musaraxa anta laakin iyada kaanta kaanta kolka la fudaydiyo ismigeeda iyada in fara badan waa la sheegaa waa arinta saddexaade waxaa lagaga faslinayaa ficilka hadduu khabarkii mufrad noqdo halkaas ka dhig waxba fasil u baahan maayo haddii jumladu noqoto jumla ismiyana waxba u baahan mayso fasil u baahan mayso laakiin hadduu ficil noqo yusalu alficlu buu kudhi haddee khabarkii uu noqdo jumla ficliya ama waa ficil maadi ama waa ficil mudaaric hadday ficil mudaaric tahay lan baa lagaga faslini hadday ficil maadi tahayna dad baa lagaga faslini waaba intaa wuxuu yidhi sheekhu wamaa kaan kaan fatacmal way camal fali hiya kaanti way camal fali wayaqil waxana yar oo yaraani dikri ismiha ismiyada in la sheega uu yaraani wayufsalu waa la sooci alficlu ficilka waa la faslino waa la sooci minhaa kaanta dhe damiirku yuu noqonaya kaantide minhaa kaanta xaggeyga ayaa laga faslin ficilka bilamlam baa lagaga faslin xilima idaa kaana alficlu mudaarican wabiqadqad baa lagaga faslin xilima idaa kaana alficlu maadiya sharax idaa khufifat marka la fudaydiyo kaana kaana marka la fudaydiyo wajaba waxa waajiba bu yidhi sheekhu icmaaluhaa in la camal siiyay waa waajib kamaa yajibu sida uu waajibka u yahay icmaalu an an in la camal siiya siday waajibka u ahayd ayaa kaanada marka la fudaydiyana in la camal siiya ay waajib u tahay walaakin dikri smihaa ismigeega sheegeegu agaru isaga ayaa badan min dikri smi anna min dikri smi an an ismigeeda ismigaa sheegisteeda ismiga kaanta ayaa ka fara badan bu yihi sheekhu raximah ullah walaa yalzamu ka laazimi maayo an yakuna inuu ahaado ay huwa ismigii damiiran damiir inuu ahaadana ka laazimi maayo waan ma isla fahnay wuxuu yidhi horta in la camal siiyay waa waajib sida anta in loo camal siiyaba ay waajib u ahayd laakiin antii waxay ku kala duwan dhinaca way ka midaysan yihin xagga icmaalka labadoodaba in la waajiba lakin waxay ku kala duwan anta ismigeeda in yar baa sheegay oo daruurto shicirkun baa lagu sheegay laakin ka anta ismigeeda iyada in fara badan baa la sheegaa bu leeyay saxiix walala iyada lafteedu ha yaraado sheegitaanka la sheegaya laakin marka loo eego anti de ka anta ismigeeda sheegisteeda ka fara badan masle fanaynta qaala shaaciru shaacirki wuxuu yihi waa talabaade anta ismigeed muxuu ahaan jiray damiirku a jira weli damiirkaasi muxuu ahaan jiray damiirushan weli damiirushankaasi muxuu ahaan jiray maxduuf soo saddexa jeer dumayn kani inuu inuu damiir noqdo laazim ka noqon mayso inuu damiiruun ahaado ismigu waajib noqon maayo waaya wuxuu iska noqon kara hataa ismi daahiri buu ujeeda masle fani ismi daahir iska noqon kara walaa yalzamuka laazimi maayo an yakuna inuu ahaado ay huwa ismigii damiiran damiir inuu ahaado ka laazimi maayo qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi wyma twafina bwجhin mqasmin kaan daabiyat tatu ilaa wariq slm wtuwaafina way noo imanaysaa buu yidhi oo wayna soo qaabilaysaa yowman maalin biwejhin weji bay nagu soo qaabilaysaa bu yidhi wejigaasoo muqasamin ay musayinin la qurxiyey weji la qurxiyo dhalaalaya ayay nagu soo qaabilaysaa bu yidhi kaandhabyatan garanuug garanuugta oo tactuu laacaysa ama isa siinaysa ilaa waariqi salami geedka qudhaca la idhaahdo waxa weeyaan midhihiisa iyo caleentiisa haadihi lmar'atu waaba gabadhan bui ah, tashbiibu ka wada waaba gabadhan aad saa ya markaa wejigeygu ku shabahaya maxay dhabiya garanuug xaggii qoortana wuu kaga shabahayayo qoor dheerna way leed w garnuud wax laacaysa qoorteeda dheertahay soo ma iyadnama qoor gamna qoorteeduna way dheertahay buu leya marka wtuwaafina wayna soo qaabilaysaa way noo imanaysaa bu yihi tuwaafina min almuwaafaati wahiy almuqaabalau lxasanatu wlmujaazaatu bilxsaani baa la dhahaa muqasamun bidami lmiimi wafatxi lqaafi watashdid siini lmuhmalati biwajhin muxsinin jamiilin wey tacduna bimacnaa tatanaawal way qaadanaysaa wey wa yowman ay watuwaafina wayna soo qaabili bu yidhi oo way noo iman yowman maalin bay noo iman biwajhin weji bayna nagu soo qaabili bu yidhi oo ay noogu iman garanuug dabyada oo tactu laacaysa ama isa siinaysa ilaa wariq salami ilaa wariq salam bifatxatayn salmi maaha ani salmi bi qore salm bifatxi laam bifatxatayn soo ma sax waa jamc salamatin jamceegii weeyaan salm markaa taadu maad ka tirasaade salamatin waa mufradkii salamna jamci mu noqonaya sida shajaratin bay shajar baqaratin baqar loogu jamciya soo saxiix ma markaa waa geedka quraca la dhaa wey ilaa wariq salami geedka salamkaa ee quraca la ydhahdo caleentiisa mid isa siinaysa haadihi tan baad moodaa wi almaratu ee gabadha markaa eeg maxalushahidka maad garanaysaa dhabyatan waa maxay iminka waa ismigeedii ka anta de ila tansibiismtarabr mn iyadoo mukhafafa ayaa dhabyatan noqotay markaa ismigeedu damiir u noqday ka laazima ismi daahir iska noqon kara jumlada taxtuna waa sifo khabarkiina wuu go-anya wa hadihi lmara saxiix walala haddaba saddex wej baa lagu wariya dhabyatan dhabyatin dhabyatun intaba loo wariya dabya tan hadee loo weriyo sa haddaan haynu sheegnay waa ismuka anta weeyaan khabarkiina waa maxduuf haddaynu dabyatun kolkaa ayaga halkan waa calaa cagsi tashbiih tashbiihi imika waa waa cagsi wey calaa cagsi tashbih waayo ka anta maxaa ku xigi jiray mushabaha iminka waxaa la shabahaya waa gabadha gabadha mushabaha mushabowbihiga lagu shabahayaana waa dabyada iminka waa calaa cagsi tashbih lilmubaalaqa wey waa lagu xeel dheeraanaya mubaalaqa tashbihan waa lilmubaalaqa marka waa maxay mushabowbihigii oo dabyada ahayd bu kuxigsiyey kaanti min calaa cagsi tashbiihan haddaynu nidhaahno dabyatunna waa calaa xaqiiqati tashbiih waayo dabyatun waa ism waa khabarkii bay noqonaysaa tansib ism watarfacu lkhabar ismigana muxuu noqonaya damiir marka xaqiiqatan de ismiga la xidhiidsanaya kaanti oo mushabaha mushabahu bihiga oo dabyatunna wuu ka dambeeya soo ma waa calaa xaqiiqati tashbiih markaana markaana ismigii baa go-aan baynu oranahay waxaan jooga dabyatuni waa khabarkii haddaynu hoos dhownnana dee baabkeenna ba uu ka baxay soo ma haddaynu hoos dhawnana anta zaaida noqono kaafka xarfujara dabyatin ismajruur bay noqono waxay udhaxaysata xarfujarkii iyo iyo ismigii majruur la jiriy ka anta udhaaysto waa zaaid markaana kaan dabyatin markaa tiraadid saddex tawjiihba ay sheegaan marka markaa u fiirso yurwa waa la wariyey bu uri sheekhu binasbi dabyatan dabyatan isbeega ayaa la wariyey calaa anaha ahaansheegana lagu wariyay alismi ismigii u yahay dabya markaa waa ismigi ila waa tansib ismi haddaynu nasbino waljumlatu jumlada bacdaha ka dambaysana sifatun sifa jumlada ka dambaysana waa maxay dee sifa ila waa nakira dabyatune wlkhabaru khabarkiina maxduufun maxduufay ay kaan dhabyatan garanuug garanuugta oo caaiyatan marka haddii jumla dhacdo waa weya sifa haday dhacdo waxaa laga laqmeyaa waxa weeyaan ismi faacil o kale aya mufrad ahaan oo kale marka waa ka kuu awilay kaan dhabyatan garanuug dhabyada oo caaiyatan laacaysa ama isasiinaysa haadihi waaba tan bui almaratu ee gabadha gabadhan lafteeda wey bu fa yakunu wuxuu ahaanaya icraabkani ay huwa icraabkani calaa cagsi tashbiihi tashbiihi oo la cagsiyey buu ahaanaya markaynu nasbino muxuu noqonaya calaa cagsi le atashbiih buu noqonaya waayo kaanta maxaa ku xiga ina yidhi mushabaha ku xiga imikana maxaa ku xiga mushabahu bihi muna casu tashbiihan waa casu tashbiih ow kaan makaanaha ama booskeyga waxaabad moodaa dabyatan muxuu ku qoray ha sax ow kaan makaanaha booskeyga waxaabad moodaa dabyatan baad moodaa calaa xaqiiqati tashbih tashbih xaqiiqadiisii xaalad u yahay halkan lafteeda calaa xaqiiqati tashbih maa waayo dabyatan sidin bay ismigii u tahay dabyatan m sidun ismi wan mu ku xigaa de marka may ku xigtaa m al aqiiqati waa al agsi tashbihi un wa yurwa waa la weriyaa bui sheekhu birafcihaa dabyada rafciheegaa lagu weriya calaa xadfi ismi ismiga goyntiisana lagu rafciyo ya oo la idhaahdo kaan dabyatun ismiga meesha ka go-an marka hada huwa xaqiiqatu tashbiih markaynu noona kaan dabyatun sababta oo ah ismigiiba halkan ka go-ano kaanhaa gabadha waxaabad moodaa dabyatun marka xaqiiqatu tashbih mu noqonaya wayo waxa la xidhiidhsaday waa mushabihi la shabahayo wey ay ka anhaa gabadha waxabaad moodaa dhabyatun deero ama garanu baad moodaa soo basiid ma halkaasi intaasu kaga soo baxay qaabkaad u ciraabeed bu kuu taxliiliy haddaba waidaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay mufradan mufrad marka uu yahay aw jumlatan ama jumlo khabarku markuu yahay jumladaaso ismiyatan ismiye loo nisbeeyey lam yaxtaj u baahan maayo khabarkii lifaasilin faasil u baahan maayo hadduu khabarkeygii mufrad noqdo ama u noqdo jumla ismiya faasil anta iyo jumlada ama mufradka lagu kala saaro looma baahnayo sheekh falmufradu mufradki ka qawliya ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyi u yidhi kaan dabyatun ee ka dabyatun mina mufradayn waa mufrad ila khabarkeygi waa kaan haayo oo ismigeedi baan ujeeda cafwan waa wa wa h damiir shan iyo go-an haye dabyatun waa khabarkii soo maha mufrad buna noqday maa la kala fasliyey faasil uma baahno fii riwaayati man wadalika arrinkaasi kainu fii riwaayati man mid riwaayadii ayuu ahaaday man kao rafica rafciyo waa cidda rafcisa dabyatun ugu dhawaaqda amaa dabyatan hadduu yidhaahdo dee mansuubbay kaa noqonba markaasoo ismigiiba weeye waljumlatu lismiyatu jumlada ismiyadiina ka qawli ay ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyi wasadrin mushriqi lawni kaanhadyahu xuqaani bu wasadrin mushriqi lawni kaanhadyahu xuqaani ah, halkaasuu ka daliishanaya wasadrin mushriqi lawni kaanhadyahu xuqaani waa baxrulhazaj soo ma baxrulhazaj wey wsadri mushriqi lawni kaan hadyaahu xuqaani wasadrin ay waruba sadrin laab badana buu yihi laabtaasoo mushriqi lawni midabkeegu uu iftiimayo wirwirayo kaanhu shan iyo hadyaahu labadiisa naas waxbaad moodaa bu yihi xuqaani laba toobin baad moodaa bu yihi ya hadyaahu damiirka waxaana lagu weriya wa naxrina waa lagu weriya wa wejhina waa intaba waa iska dhici karta markaasteed yaahu wuxuu unoqonaya sadriga laabta ama naxriga ayuu noqonaya wuxuu leeyahay waxay leedahay wejiga wuu qurux badan yahu leya wuu ifaya xuqaankuna waa muhana xuqin oo tada laga jaro xuqayni xaguu kala mid yahay waa fi listidaarati wareega iyo siqani yaraantu kala mid yahu tashbiihaasu ku wada xaggaasu ku wada marka wuxu ihi wasadrina waa ruba sadrin laabadana laabtaasoo mushriqi lowni midabkeegu wirwirayo kaanhad yaahu labadiisa naas waxaabad moodaa bui xuqaani laba toobin baad moodaa bui maxalushaadkana ka qaata kanhu anta weyaano waa mukhafafo waa la fudeediy waa mukhafafo wey ismigeedi waa damiiru shaniyo waahu fadyaahu jumlo weeyaan ismiya oo waa mubtada waa muhane xuqaanina waa khabarki waa musanade meelas mudaabaqe haddaba jumladani waa maxay waa khabarkii kaanta faasilmaa loo baahday maadaama jumla ismiya khabarki ay noqotay kaan fadyaahu xuqaani faasil looma baahande faasil baa loo baahday meel looma baahan maxaljaadki uga socda iyadana waa intaade masle baan wain kaana haddaba hadii uu yahay kolka hadduu mufrad yahay fasil looma baano hadduu jumla ismi yahayna fasil looma baano waa labada wain kaana haddii yahay ay huwa khabarkii ficlan ficil haddii uu yahay wajaba waxa waajiba an yufsala in la fasliyo minhumaa buu qoraya minhaa inuu idhaa weyan sax wain kaana haddii uu yahay khabarkii ficlan ficil hadii yahay wajaba waxa waajiba an yufsala in la fasliyo minhaa jumladii in la fasliyo imaa bilamlam in lagaga fasliyo ow qad ama qad in lagaga fasliyo waa labada midun haday jumladii noqoto khabarka dhacda jumla ficiliya ficilkaasi waxa waajib noqonaya in laga sooco kaanti lagaga sooco lam haday jumladu jumla ficiliya tahay oo mudaarica hadday tahay ficil maadina in lagaga sooco kad labadaa wey falawalu ka hore oo lamta lagaga fasriya ka qawlihi tacaala wey kaanha waxaabad moodaa kaan lam tani bilamsi shalay inayna sugnaanin baabad moodaa kaanhu xaaliya shaniya lam tani bilamsi shalay inayna sugnaaninba inay nagaaninba ayaad moodaa shalay ayna ku sugnaynba maxalushaahidku aag u fiirso waa kaanta ismigeedi waahu oo waa damiirushaani abarkii waa tana oo lamtani waa jaazim oo tana alifkii bay goysay bilamsina iskaga tacaluji faacilkiina waa hiya oo arlada u noqonaya haddaba u fiirso lamtani xarfigi iyo beertii unoqonaya lamtana waa jaazimadii haddaba khabarkii tanada weeyaan maxaa lagaga fasliyey lam baa lagaga fasliyey maadaama mudaaric noqday taqnimina mudaaricayn lam baa lagaga fasliyey marka lan baa lagaga fasliya maadaama oo khabarka uu noqday ah, jumla ficliya oo weliba ficil mudaarica ah, lan in lagaga fasliya waajib noqonaysa isla fahnaynta iyo wa qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeye kan lam yakun bayna alxajuni ilaa safanisun walam yasmur bimakata samirun waa baxru dawiil kaanahu shaniya lam yakun inuuna ahaanin baabad moodaa bayna alxajuni magaalada xajun ila safa bayna alxajuni buurta xajun ila safa ilaa buurta safa lagala gaadho anisun ay muanisun mid weheli walam yasmar kumanuna haasaawin bu kumu caweyn bimakata magaalada maka saamiru mid haasaawo oo sheekeeyana kumu sheekeyn bui kaanhu shan iyo lam yakun inuuna ahaa nin baad anisun ay muanisun ya anisun ay muanisun mid wehel ah oo la weheshada bayna alxajuni buurta xajun ilaa safa ilaa safe lagala gaadho buurta safa waa laba buurood walam yasmur manuuna caweyn oo muu haasaawin bimakata magaalada maka kumuu haasaawin oo kumuu sheekayn saamiru mid sheekeeyo haasaawa maxalushaadka maad garanaysaa antan baa muhafifa min aaqila ismigeedi waa damiirshani khabarkeedu jumla ficliyu noqday oo weliya muaaric allan baa lagaga fasliyey kaan lam yakun isla fahne wthani ka labaadna ka qawliya ka qawli shaacir weeyi aziftraxulu hayra nari kabana lama tazul birixaalina wakaan qadi bu yidhi waa baxrul kamil maynu dhigan barkamil maynaan dhigan soo ma risaalo ku baxsan maynaan dhigan azifataraxulu hayra nari kaa bana lamaa tazul birixaalina wakaan qadii wakaan qadii azifa waxaa dhawaaday waxaa ku baxdaa risaalada asayru ila allahi wa daar alaakhira sicdi sacida aladina tajanabuu subala radda watayamamuu limanaazili ridwaani fahum aladina banow manaazila sayrihim halkaas kasii socota waa baxru kamilka weyan azifa waxaa dhawaaday bu yidhi ataraxulu rarashadii baa dhawaaday bu yidhi iyo geedigii hayra ana rikaamana ha yeeshee wuxuu yihi gaadiidka yagii lamaa tazul weli lamay tegin birxaalina ya rarka yagii wakaanhu shaniya qadi bimacnaa qad zaalad wakanha wakaanhu shaniya qad zaalad inay tagtaa bad moodaa wy inay tagtay oo ay zuushay baa bad moodaaba azifa adifana waa lagu wariya id idan waa lagu yh labadaasku macnoon waa ficil maadiyo qaruba wadana weeyaan macnuhu waaya maxalushaahidku lakin waa maxay maxalushaahidku waxa weyan waa kaantan weeyaan kaantan waa mukhafif min athaqiila ismeedi waa damiir shani waa hu sooma ficilkii khabarka noqonaya waa iska maxduuf waa daruuratu nadmiga ilan laakin maxaa lagaga fasliyay faasilkii baa jooga lagaga faslinay qadanade waa maadina maadi waa inad keento ila maadi un baa lagaga fasliyaa qade wakaan ad zaalad waa ka kule ey wakaan qad zaalad inay zuushaabad moodaa faxadafal ficla ficilkiibu ayuu shaacirku xadfayo dee daruurtu nid malog haduu keenay la gabayguba noqon maayo laba bahrugaamin jabibe soo ma marka maxal shahidku waa maxay kaanti oo mukhafafa ismigeedii waa damiir bushani khabarkeegina waa jumle ficliya oo maadi uu horeeyo qad baa lagaga fasliyo taa qad inoo joogta war masle fahni tansushan lafteeda waxaad ka qaadanaysa u fiirso zaala waynu soo baranay zaala ya zaala mudaaricdoodu mise zaala iyo zaalu zaala iyo ziilu zaala iyo zuulu saddexdaase takn kaaniyo ku soo marnay maxay ahayd yozaa iyo zaalu bay ahayd tanna hadda waa maxay waa taamba taniye zaaladaasi taama may noqonaysa wagayru fatia walaysa wazaala mise dameed zaala maynaan iyagu tam naqis baa loo isticmaali jirayba tana waaba tana waaba tam imika waxay ku kaafsamaysaa marfuuci waa muaaricu zaala yazuuligii weeyaan lam tazul maan arkin tazul tazul bay noqon lahayd wowgii maxaa loo gooyey ila laamkaa jaazime iltiqaa saakiniin markaa zaala yazul mudaariceegiiba weeyaan in allaha yumsiku samaawaati walarda an tazuula saxiix walala marka waa ti tamada ay wey kitaabkiin kolle agga hoose u niga sheegay marka wuxuu yihi azifa waxaa dhawaaday ataraxulu rarashadii baa dhawaatay bu yihi ayra ana rikaabana ha yeeshe gaadiidka yagi ayradan waa maay waa ismigii mansuubka cala istina lagu nisbinay de ayra ana rikaabana ha yeeshe gaadiidka yagi lamaa tazul may tegin iska dha marka de lamaa tazul may tegin birixaalina rarka yagi iyo agabka yagii saarnaa ya lamay tegin wey wa kaanhu shani qad zaalad inay tagtaabad moodaaba inay tagtayna waabad moodaa wey maalushaadkeen waa inta dambe wey wakan qad zaalad faxadafa alficila ficilkii buu xadfay halkaa waxay naga dhamaaday haddee la fusfudaydiyo iyo qaabkay noqonayaan haddee inna la fudaydiyo way camal fashaa waana la ihmaaliya maxaa raajixa ihmaalka laakina haddee la fudaydiyana maba camal fasho anna haddee la fudaydiyana in la camal siiya waajiba shuruudunbay ismigeed iyo khabarkeegu yeelan doonaan waxay noo timiday ka anna inoo timiday in la camal siiyo ayaa waajiba layta inoo timiday weligeedba waa mukhafafo lacala inoo timiday weligeedba iyaduna waa mushadado mana intaasnama ka soco marka tawasut khabarkii baa alkan naga sheegaya waan walaa yatawasadu bartamaysan maayo carabkan boobsinaya walaa yatawasadu bartamaysan maayo khabaruhuna adawaadka khabarkoogu bayna alcaamili caamilka iyo wasmi ismigooda dhexdooda bartamaysan maayo ilaa dafra daraf xaalada u yahay mooyaane ow majruuran ama majruur xaalada u yahay mooyaane naxwi ina fii dalika arrinkaa waxaa ku sugnaaday la cibratan waana ayaa ku sugnaatay ina ladayna agtayada waxaa ahaaday ankaaran xarka iyo qoolalba agtayada ahaaday wuxuu leeya sheekhu raximah llahu tacaala adawaadkan miyaa khabarkoogu mutawasid noqon maayo ilaa hal suura laga soo reebaya waa marka uu yahay ama jaariyo majruur yahay hadii khabarki u noqday daraf iyo jaariye majruur hadda taqadum iska ilaali taqadum sheekhu kama waran tawasud buu kaaga warramaya wuu bartamaysan karaa marka hadduu jaariye majruur iyo daraf u yahay ama hadduuna labadaa midna ahayn xaaladiisii hore saxda ahayd buu ku sugnaanaya tartiibkoogiiye bartamaysan maayo intaasu ka warramay sharax laa yajuus ma banaano fi hada kan kuma banaano kan albaabiya baabka tawasud khabari khabarka bartamaysigiisu ma banaano bayna acaamil caamilka dhexdiisa bartamaystay ismihi ismigiisa caamilkiiyo ismigi inuu khabarku kala dhex galay mid banaan maaha walaa taqdiimuhu in laga soo hormariyaana mama banaano calayhima caamilka iyo ismiga kamaa jaasa siduu u banaan yahay madkuurkani fii baabi kaana kaana baabkeegi siduu ku banaana oo kaana mutawasidna u banaana taqadumna u banaana tawasudna u iska banaana wa inaga soo marnay laa yuqaalu la odhan maayo ina qaimun zaydan wax jiro maashee ina qaimun zaydan weligaa ma aritay intaad luqun arkaysi ama luqama kutubta ama ku aragtay meel wax akhriyaysi maya dad ina qaymnu zaydin weliga ma aragtay iyadoo u soo tawasuday ismigana uu daba ayna ahayna suuradu suuratu dharfi waljaari walmajruur laa maya kamaa yuqaalu sida loo odhanayo kaana qaa'iman mid taagan buu ahaaday zaydun ninka zaydi hadda waa tawasudo kaaniyo caadi wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin falaysa sawaan caalimun wjahulu maadaama munaqasatan ladaatuhu btikaari mowti waan soo marnay tawasudkiiso intaa mahayd walfarqu farqiga udhexeeya baynahumaa ay bayna albaabayn labadan baab farqiga udhexeeya thaabitun waa mid sugan ana alafcaala liana alafcaala afcaashu marka anadu an anadaasi waxaan lianada usoo qadaraya waa meelaha nisculkhaafidku qiyaaska wahaan jirayba an iyo anna labada waa qiyaasba waa meelaha nisculkhaafidka qiyaaska ya xarfi jirka in laga goyo aayad maxay ayadda qur-aanka ya laa junaha caley an yatawafa an yatawafa bihima an yatawafadan fi an yatawafa inay soo qadarin waa anta iyo iyo annada waa meelahan isxulkhaafidka u qiyaaska waay wlfarqu farqiga udhexeeya baynahuma labadan baab haabitun mid sugan weeye ana alafcaala liana alafcaala afcaashu amkanu waa mid makansi badan filcamali camalfalka iyada ayaa ka makansi badan min alxuruufi xuruufta iyada ayaa ka makansi badan oo dee afcaashu iyadaba asal waa xagga camalfalka fa kaanad waxay ahaatay afcaashii axmalo mid xambaaris badan bay ahaatay lian yutasarafa in lagu tasarufo fii macmuuliha macmuulkeeda in lagu tasarufo iyadu aad bay uxambaaraysaa way qaadan karaysaa macmuulkeeda in lagu tasarufo mar xagga hore la keeno marna bartanka la keeno marna dib la keeno iyadu way qaadan karaysaa way xamilaysaa laakiin xarafkii maadaama camalfalkiisuba shibhi waaficin ushabaho de wuu tamar daran yahay ma karayo ma awoodayo in macmuulkiisi lagu tasarufo xag hore la keeno ama bartan la keeno ma awoodo isagu laakin ficilki isagu wuu awoodaa de lana fi lcamali soo ma waaya wamaa axsana maxaa ka wanaag badan wamaa shay cadiima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiyey qawla bni cunaynin so kuma odhan ba ibnu cunayn muna ka odhan unayn ah, ya ibnu cunayn waay ibnu canin baan ii qoraya wamaa shay cadimaa yaxsana wanaagnimo badnaysiiyey qawla bni cunayn ibnu cunayn ninka la idhahdo alla qowlkiisa maxaa wanaagnimo badnaysiiyey yashku qad yashku xaalu ka ashkatoonayo ta'ahurahu dambayntiisa can hayrihi hayrkii uu ka dambeeyo daa'iman weligiiba weligiiba inuu hayrkii daba socdo u ka cabanaya oo hayrkii ay ka horeeyaan wuu ashkatooday markaayo khabarkii in yaalkan isku shabayaa wuxuu yidhi kaniya min akhbaari inaa walam yujiiz lahu axadu fi naxwi an yataqadama bu ani ani waabadi moodaa bui min ahbaari ina ina khabaryadeedi inan ahaa badi moodaa bui walam yujis mana banayn bu yihi lahu khabarka axadun ruuxna umuu banayn fi naxwi naxwaha dhexdeeda an yataqadama ay taqadumow khabarkaa ina inuu kasoo hormarana cidba uma banayn bu leey cid banaysima jirto ana khabarkii inoo kalaa badi moodaa bui saasaan u dambeeya bu leya marka dee wuxuu inooga wada shaahid kumaynu ka qaadananaay wuxuu leeya u ka wadaa un adawaadka khabarkoogu he ma soohe taqadumi karo xagga hore ma iman karo adawaadkan khabarko ma soo taqadumi karo intaasu ka wada kaaniya waxaad moodaa bui min abaari ina ina khabaradeedi inaan ahaadi moodaa bui walam yujis maanu banayn bui axadun ruuxna mu banayn lahu khabarkaasi fi naxwi naxwaha dhexdiisa an yataqadamay taqaduma inuu soo hormaro cid banaysina ma jirta buu leeyay waaya wayustatna waxaa laga soo reebi buu leeya sheekhu min dalika min cadami jawaazi tawasud اlkhabari khabarka bartamaysigiisa bartamaysiga banaanidiisa banaanida la-aanteeda ma tusaale ayaa laga soo reebi idaa kaana khabr maagaasoo idaa kaana khabar waa markuu khabarku yahay darfan darf waa markuu yahay ma bada idaa zaaida ma bacda idaa zaaida ama idaa ma zaaida idaa bacda ma zaaidan way dhahdaa waa qalbigeedun ma bacda idaa zaaida soo ma soo baran idaa bacda ma zaaida idaadan waa iska zaaida weyan iska zaaida noqonaysa wyustana waxaa laga soo reebaa bu yhi sheekhu min dalika madkuurka ma tusaale ayaa laga soo reeba maaga oo ida kaana khabar waa markuu khabarku yahay ida kaana khabaru khabarku waa marka uu yahay darfan darf waa marka yahay o jaaran wa majruuran ama jaariy majruur waa marka uu yahay jaariy majruur iyo darf hadduu noqdo khabarkii tawasudkii jaazadhe fainahu shaniya yajuus waxa banaan fiihimaa darafka iyo jaariya majruurka an yatawasada inuu bartamaysto ayaa banaan liannahum carabtu qad yatawasacuuna waxay balaarsadaan oo ay waasacsadaan fiihimaa darafka iyo jaariya majruurka dhexdooda maa lam yatawasacu waxayna waasicsan fii hayrihimaa labadan keyrkood waxayna waasicsan ayay iyaga ku waasicsadaan qaala allahu tacala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi ina ladayna agtayada waxa ahaaday ankaalan qoolan iyo harko wa jaxiima iyo naar jaxiima ayaa agtayada ahaaday maxalusheedka maad garanaysaan ladayna waa khabarkii oo soo taqadumay ankaalana waa ismigii oo ta'ahuray saxiix walala oo sabti mimkuna ulahaa ma tawasudo dee ilaa darfan aw jaaran wamajruuran sabti lagu lahaa qaacidadi waa maxay liannahum yatawasacuuna fiihima maa lam yatawasacuu fii hayrihima ina fi dalika arrinkaa waxaa ku sugnaaday lacibratan waano liman bay ugu sugnaatay mankoo yaksha cabsanaya ay huwa manku ciddii cabsanaysa waana qaadasha ay ugu sugnaatay cibro u fiirso sheekh iminkana lacibratan baa ah ismigii khabarkii waa fi dalika oo saw ka tawasuday dee sabti lagu lahaa ilaa darfan aw jaaran wamajruuran maynan taasunahayn labadaas uruun baa laga soo reebi marka wuxuu yidhi sheekhu wastanaytu waan beektoomay waan kaaftoomay bitambiihii baraarujintaydii calamtinaaci tawasudi tawasudka mamnuucowgiisa aan baraarujiyey fii hayri masalati darfi wljaari wlmajruuri jaariya majruurka iyo darafka masaladooda waxaan ahayn tawasudka uu ku mamnuuc yahay cani tambiihi baraarujin baan kaga kaaftoomay calamtinaaci taqadumi soo hormarka mamnuucowgiisa aan baraarujiyo waa inti asalkiiba yana moogta muqadimada muxuu ku yidhi muqadimada wuxuu sheegay tawasut sooma tawasut khabarun buu sheegay sooma tawasut khabarku inuu mamnuuc yahay ilaa daraf iyo jaari majruur inuu yahay mooyaane marka muu baraarujino mu odhan taqadumkii muu sheegin taqadumkii muu sheegin marka wuxuu leeyahay baraarujinta aan tawasut kaa baraarujiyen waxaan kaga kaaftoomay inaan baraarujiyo taqadumkii inaan baraarujiyo taqadumkii sababta eeg liana imtinaaca alshali yastalzim imtinaaca hayrihi qaacidu keenay liana imtinaaca alshali ka fudud mamnuucowgiisu ystalzimu wuxuu keensanayaa imtinaaca hayrihi hayrkii oo ascabkii ihina inuu mamnuuc yahay buu keensanaya eeg shaygii asalka ahaa ee fududaa haddii la diidey waxa ka dhalanaya kii ascabka ahaana in la diidey msn asalkii haddii la diidey maxaa ka dhalan ascabkiina min baabi wla in la diidayo wadalika arrinkaagani kaa inu wuxuu ku sugnaaday bikhilaafi casi casiga khilaafkiisa ayuu kusugnaaday casiga khilaafkiisa ayuu ku sugnaaday oo cagsiga khilaafkiisna waa kan walaa yalzamu ka laazimi maayo bu min dikrii sheekayga aan sheegay jawaasa tawsiiihim mxuu i tawsiiahum ba tawsiiahum jawaas ma qoray yalzamu ka laazimi maayo bu min dikrii sheekayga aan sheegay tawsiidahum bartimoosigooga adarfa ah, darafka uu bartamaystay walmajruura iyo majruurku bartamaysiga uu bartamaystay sheegidda aan sheegay ka laazimi maayo an yakunuu inay yihiin carabtu yujiizuuna kuwa banaynaya taqdiimahu taqdiimkiisa kuwa banaynaya inay yihiin taasi ka laazimi mayso waayo liannahu shani laa yalzamu ka laazimi maayo min tajwiizihim banayntooda fil ashali ka fudud ay baneeyeen tajwiisuhum banayntooda fii hayrihi hayrkii ay baneeyeen oo ascabkii ah eeg banaynta ay baneeyeen ashalka ya ka dhalan mayso banayn ay baneeyeen ascabkii laakiin diidida ay diideen ashalkii waxa ka dhalan diidid ay diideen ascabkii waa sida cagso msln ya eeg diidida ay diideen ashalkii waxa ka dhalanaya diidid ay diideen ascabkii laakiin banaynta ay baneeyeen ashalkii ka laazimi mayso banayn ay bannaynayaan ascabkii oo taqdiimka waa sa cagso taasi kama dhalanaysa bu oo carabtu saa kuma hadlayaan yo oo maadaama tawasudkii waxa weyn ay baneeyeen taqadumkiina wuu banaan yahy taa ka dhalan mayso oo isaga waa ascab laakiin xaaladda kala dhalanaya inay kala laazimayaan waa xaaladda ah ashalka hadii la mamnuucay taqadumkii oo ascabkiina waa mamnuu laakiin ashalkii hadii la baneeyey oo tawasud ah ascabkii oo taqadumi ka dhalan maayo inuu banaan yahay waa intaa warku wastanaytu waan deeqtoomay bu i bitambiihi baraarujintayda ayaan ku deeqtoomay cala mtinaaci tawasudi tawasudka mamnuucowgiisa aan baraarujiyey fi ayri maslai darfi wljaari wlmajruuri jaariya majruurka iyo darafka masaladooda waxaan ahayna tawasudkaasi uu mamnuuc yahay cani tanbiihi baraarujin baan ka kaaftoomay calamtinaaci taqadumi taqadumka mamnuucowgiisa aan baraarujiyo inaan taqadumka inaan sii dabagolan ku daro taasaa iga mancisay buu ley aan kaga kaaftoomay liana imtinaaca alashari ka fudud mamnuucowgiisu yastalzimu wuxuu keensanayaa yastalzimu wuxuu laazimsanayaa imtinaaca hayrihi hayrkii oo ascabkii ihina inuu mamnuuc yahay wadalika qowlkaagaasir bikhilaafi lcagsi cagsiga khilaafkiisuu ku sugan yahay hadda cagsiga waad fahmaysa imika waa maxay cagsigu waxa weeyaan banaynta ay baneyeen ashalkii ka dhalan mayso banayn la banaynayo ascabkii waa saa khilaafku bikhilaaf cagsigu laakiin diididda ay diideen ashalkii waxaa ka dhalanaya diidid la diiday ascabkii oo intaa warkuma caddo walaa yalzamuka laazimi maayo min dikri sheegayga jawaasa tawsiidihim bartamaysigooga banaaninteeda aan sheegay adarfa darafka u bartamaysto wlmajruura majruurka uu bartamaysto an yakunu ay kawnuhum ka laazimi maayo waa yalzamuda faacilkeegiiy ahaanshooga ay yihiin yujuusuuna kuwa banaynaya taqdiimahu khabarka soobarkiisa liannahu shaniya laa yalzamu ka laazimi maayo min tajwiizihim banayntooda fil asali ka fudud ay baneeyeen tajwiizuhum ka laazimi maayo waa banaynta ay baneeyeen iyagu fi hayrihi hayrkii oo ascaba taasi ka dhalan ka laazimi mayso halkaana muxuu kaga baxay masalada ah bal adawaadka khabarko ka war maslada u ka baxay adawaadkan isku wada geeyo dhammaantoodba khabarkoogu tawasud unbaa banaan tawasudku suuradu ku banaan yahayna ya walaa tawasudno ma banaano taqadum isaga halkaas ka dhig taqadum isaga mama banaano tawasudka laftiisu ma banaano ilaa marka laga soo reebo inuu noqdo daraf iyo jaariyo majruur mooyaane daraf iyo jaariyo majruur in noqdo mooyaane waayo kullu caamilin kullu caamilin mutadaminun bixadain caamil kastaa muxuu koobsanaya xada xada muna koobsanin hadda markaan ku idhahdo qumka qumtani waa caamil muxuu koobsanaya qiyam oo kicitaanade qiyamki muna xada ahayn waa xada wاlxadaثu yaxtaaju ilى zamani wa makaanin xadadkiina muxuu u baahan yahay zaman iyo ya iyo makaan zaman iyo makan dee darafkii labada mid ama darafku waa darfu zaman ama waa darfu makan ilaa makanin wa zamanin yaqacu fiihi daraf zaman boos wakti iyo meel u dhex dhaco ayuu u baahanaya fa macna darfi mulaazimu lilcawaamil darafka macnihiisu marka cawaamishii oo dhan muna laazimin caamil ka madhani mu jira jalasa wuu fadhiistay jalas waa maxay jls maxaa ku jira xadatd oo juluusa juluuskani muna ubaahna waktigu udhacayo meeshu udhacay caamil ka maran mu jira lua arabi caamil kasta u soo gudagelaya caamil kasta ya darafkii wuu ku lamaan yahay wallaazimu lishayi qariibun shayga waxaa laazimaana wuu u dhow yahay wlqariibu yadkhulu xayu laa yadkhulu ajanibu qariibkuna wuxuu galaa meesha qofka ajnabiga aan u gelinba qofkii qariibkiisa soo hirgelaya sax markaa saa darteed iyaga waxaa loogu balbalaarsanayaa waa sida jaariya majruurkiina miya de iyaguna bimacnaa fi waa kuwa qabada bimacnaa fi waa talagula kolkaa darafkiyo nabadqabayna bimacnaa fi maa laodhan iyaguna way lamaan yihin waa maxay kulu caamilin mutadaminun bixadatin waalxadathu yaxtaaju ilaa zamaanin wa makaanin yaqacu fiihi famacna darfi mulaazimun lilcawaamili wاlaazimu lshayi qariibu wاlqariibu yadkulu xayu laa yadkulu اjanibu qaacidaasay keenaan oo tawasu tawasucan iyo inta badan ka sheekaysade ya maadaama tawasucun ay leeyihiin tawasucan suu ku yimaada saasay noqonaysa marka wuxuu yihi sheekh watugsar waa la kasrinaya ina ina waa la kasrinaya waa may fara badanaysaa ya naga taga maskadana maadkmu jira ya aya halkaas kaga jooga wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ileyk